jiilaani baa malakulmowd nafti ka soo daadsaday tafriixu lkhaatir bay ku taallaa kitaabka qabuuriyiinta xataa nasaarada waxaas ma qabto wa kuntum maca ibraahiima mulqan binaarihi wamaa buridat niiraanu ilaa bidacwatihi nafacana allahu bi war maxaa ilaahay kugu anfaca waaba kufri allah codsi wata jiilaanina waaba kasi darayaa yaa la amraya labadooda meesha waxaa ugu taal subxaana wa tacaala haddaad halka dhig dhigi laba ka dhig weydo saddexan kaaga dhigi waa doodh afar baan kaaga dhigi waa shan baan kaaga dhigi waa la ninkaan hore u maqalo hore ogow od khuraafaadka meesha uu gaaray in ayna dareentaan baa muslimiin baa iska leedin adinka fiiriya meesha imanku maraya kan waa akhrinay munaaqibka waa akhrinay jawhar nafiiska waa akhrinay mid kulligood aamusiiraan akhrin doonaa oo la yidhaha tadkiratu ahliyaqiin dhulkiiba abuuristiisa ilaahay ay ku haystaan subxaana wa tacaala idinka yeeli mayna qabuuri inaad qabrigiina tuugto jiilaanina tuugto muslimna ahaato xorna ku joogto waxba aan lagaa sheegin ma kaa yeelayno murjiyo kaa yeeli mayno inaad taaquudkii noo islaamiso qabuurigiina madaxa nooga solaxdo yucdur biljahli akhuuka filislaam tiraahdo beentaa kaama yeelayno takfiirigii khawaarijka kaa yeeli mayna ummadoo dhan gaalo waa keliga muslima guriga iigu imow intaan ku xaraysnahay isoo raac ani keliya wallahi ma kaa yeelin war cad soo maa ninkii waxayo banaanka imow waxaan idiin wadaas maanta kitaab la yidhaahdo tafriixu lkhaatir oo kutubta suufiyada mid ka mid ah bal kuwa ugu waaweyna tafriix in la farxad geliyo alkhaatir quluubta ama qalbiga waxyaaba ku yaallaan rabaa inaad ila dhegaysataan inaan meel cidlaan nimanka ka weerarayo iyo inay laf cad toobin ku hayaan waa isla arkayna kitaabkan wuxuu ka hadlayaa munaaqib taaji alwliyaa wa burhaan alasfiyaa asheekh cabdulqaadir alkiilaaniy kiilaani waa jaylaani taaj lwliyaa baa loo yaqaana iyagaa u yaqaan yani taaj waa baalka boqoradu xirtaan oo madaxa lagu xirto sayid alawliyaa bay dhahaan halkan waxaan ka hadlaynaa munaaqibkiisa amase karaamooyinkiisa midka qaar ka mida ah. fii takhliis اlarwaaxi min qabdaة malik اlmowt in laga soo fakiyo arwaax ruuxdii in laga fakiyo qabashadii uu qaaday malakulmowt qof dhintay oo malakulmowt qaaday awoodda iyo karaamada jiilaani inuuga soo celiya ugu taal ila dhegaysto fiiriya marka tuwafiya axadu khudaam alqawth alacdam tuwafiya waxaa la oobsaday oo dhintay axadun mid ka mida khudaam kuwii adeegayaasha u ahaa alkhawfu alacdam adeegihii ama gurmadihii weynaa khawf alacdam waxay u yaqaanaan sheekh cabdulqaadir jiilaani akifnaa yaquuf madad iyo jiilaan waata la yidhahdo adeegayaashii ama shaqaalihiisii mid ka mid ah dhintay wa jaa-at zawjatuhu ila alkhawf khawf magacaasu ugu yeeraya xaaskiisiibaa waxaa u timid sheekh cabdulqaadir jiilaani fatadaracat waa isdullaysay wailtajacat ilayhi isagiibay magan gasha u iilatay waa xuskatay wa talabat waxay codsatay xayaata zawjiha odaygeeda in la soo nooleeyo yay ka codsanaysaa jiilaani fawajaha alkawhu ila almuraaqiba muraaqaba wuxuu u jeestay muraaqaba inuu eego looxulmaxfuudka waxa ku yaaliya howlaha caalam ka socda ayuu fiiriyey lagulahaa jiilaani fara'aa wuxuu arkay fi caalam albaatin caalamkii qarsoonaabuu wuxuu ku arkay anna melika almowti calayhi salaam yascadu ila asamaa malakulmowdkiio xagga samada usii socdu arkay wamacahu macahu arwaaxu lmaqbuudata fii dalika alyowm wa isagoo wada alarwaax ruuxdii ama naftii la soo qabtay maalintaa la soo qaaday ayuu sii sidaa malakulmowt faqaala markaasuu yidhi jilaani baa wuxuu la hadlayaa malakulmowt khuraafaadka meesha uu gaaray in ayla dareentaan baarag muslimiin baa iska leedin adig fiiriya meeshay nimanku marayaan hadday inkiraan ninkii inkira oo soo dhaweynayna kan waa akhrinay munaaqibka waa akhrinay jawhar nafiiska waa akhrinay mid kulligood aamus yiran akhrin doonaa oo la yidhaha tadkiratu ahliyaqiin dhulkiiba abuuristiisa ilahay ay ku haystaan subxaana wa marka xataa qofka doqonkan fahmi karin yaan ka dabageynaynaa saan u wadno kii dhiiranaa hore ka garanay waaba garta dadku waa kale heer qaar baa waxaa laga yaabaa sagaashan geer wax ka fahmaan kaas laftigiisaan tusaynaa nimanku inaana shaqo ku lahayn diinu muxamedin calayhi isalaatu wasalaam malakulmowd iyo jiilaani baa hadda iscayrsanay faqaala yaa malakulmowt qif waacطinii ruuxa khaadimi malakulmawgodo qifir istaag wa acini isii ruuxa khaadimi kii aniga ii adeegaya shaqaalahayga ruuxdiisa keen fulaan wasamaahu biismi magaciisu ku magacaabay hebel naftiisa keen faqaala malikilmowt malikulmowtka wuxuu yidhi inii aniga uqbidu alarwaaxa biamri ilaahi aniga waxaa nafta u soo qaadaa amarka ilaahay waaba tuugtamaaba ilaahay amarkiisaa nafta ku soo qaada aqbidu larwaax biamri ilaahi wa udiiha ilaa baabi cadamatihi waana gudanayaa arrintan ilaa ilaahay cadamadiisa iyo go-aankiisa isagu isiiyo hawshaydaan wadanaya kayfa yumkinunii sidee bay suurtagal igu tahay an ucطiyaka ruuxa aladii qabadtuhu biamri rabbii ruux amarka rabbiga ku soo qaaday sidee kuugu dhiibaa fakarara alqow wuu ku celceliyaa layidhi alqow waa mataqaanaa jilaani gurmadihii weynaabaa ku celceliyey icطaa'a ruuxu khaadimihi ilayhi famtanaca wuu diidey min icطaa'ihi inuu cunug inuu soo siiyo nafti waa u diidey wa fii yadihi gacantiisana darf macnawiy ka hayati zambiil ah, ninkii wuxuu wataa dambiil waxoo kale oo nafti ku sidaa fiihi alarwaaxu almaqbuuda fii maalintaas nafti lasoo qaadaba dembiishaas ka buuxdaan fa biquwati lmaxbuubiya quwaddii isjacaylkaba maxbuubiya waxaa laga wadaa jilaaniba jacaylkiisu waxay gaadhay heer ilaahay intuu jeclaado wax walba uu samayn karo kun fa yakuun xataa uu dhihi karo fa biquwati lmaxbuubiya quwaddiiba uu ku soo jiiday oo xubiga ahayd jara zimbilu wa akhadahu min yadihi jara waxaa soo booday oo ka soo dhaqaaqay dembiishii uu ka qaatay wa akhadahu biyadihi gacantiisu kaga qaaday fatafaraqat ilarwaax waxaa kala daatay oo yaacay ruuxdii dembiisha ka buuxday wa rajacat ilaa abdaaniha naf walibana waxay ku laabatay qofkii laga soo qaaday yaa nafta ka xoogay jiilaani baa malakulmowd naftii ka soo daadsaday tafriixu lkhaatir bay ku taallaa kitaabka qabuuriyiinta xataa nasaarada waxaas ma qabto fanaaja almalik lmowt malikulmowt baa wuxuu la hadlay rabbigiis wa qaala wuxuu yihi yaa rab anta aclamu bima jaraa baynii wa bayna maxbuubik adiga waa ogtaha waxaana wawaliyiki cabdulqaadir iyo weligaagii cabdulqaadir ahaa fa biquwati saltanati akhada minii yacnii saltanadiisa iyo awooddiisii darteed buu iga qaaday maa qabattuhu min arwaaxi fii hada alyowm maa qabattuhu wixii aan soo qaaday oo naf ah maanta awooddiisa iyo cadamadiisuu iga qaaday jiilaani sheekh cabdulqaadir baa iga qaaday malakulmowd baa dacwoonaya fakhaatabahu alxaq jala jalaaluhu ilaahay baa la hadlay wuxuu yidhi maliklmawtow maliklmawtow ina alkawha alacdam maxbuubii wa matluubii kawth lacdam waa kii aan jeclaa anaa jecel waxa uu qabto waa sax waa dhaaf liman laa acطiya ruuxa qaadimihi liman laa acطaytaa dheh maxaad u siin weyday ruuxa qaadimihi qaadimkiisa ruuxdiisa maxaa u siin weyday asaga waa lagu halkiisa qof maxaa usri wey waa kaada naf badan buu kaa daadiyey war male marka maxbuubii baa la haray nafihii waa min karaamaati sheekh cabdiqaadir jilaani bay dhaheen cadamadiisa iyo sultanadiisa meeshay gaartay asaltana ilaa uu gaaray malakulmowt inuu qof ka soo dhiftay kaftan iyo sheeke iyo cayaar iyo riixidaan riixayna maahane kitaabkooda ugu taallaa tafriixu lkhaatir kitaabkeenna ma aha waa baatil ha dhahan ma dhahayaan mushrikiin mujuuska ka sii taran booy waxaan ka indhalaanahay marka waxaan u gudbayaa qiso kaloo cajiiba ah. munaaqabadkii amase karaamaadkiisa waxaa ka mid a najaatu faasiqin inuu badbaadiyey mid faasiqa bijawaabihi markuu malaa'igtii qabriga ugu jawaabay bicabdilqaadir cabdulqaadir jilaani fii su'aali munkar wanakiiri lah su-aalihii munkar wanakiir ay weydiiyeen man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka alla weydiiyey wuxuu ku jawaabay sheekh cabdulqaadir jilaani waa fakada ninkii halkaan dhegeysta waa midda lixi tobnaad karaamaadkiisa lixi tobnaad wey anahu kaana fii zamn alkhawfi xilligii uu noolaa zaman alkhawf waxay ka wadaan ninkiian sheekh cabdiqaadir la yihahdo khawf isagaa ula baxeenba magaciisa inuu ku dhawaaqo iska ilaalinaya gurmadihii weynaa ee cadamada lahaa buu leey rajulun faasiqun nin faasiqa noolaa musirun calaa dunuubi dunuubta ku dhagaanoo dunuubta aan ka toobadkeenin baa noolaan jiray walaakin tamakanat laakiin waxaa u suurtowday isaga maxabat alkhawfi fii qalbihi lmaxjuub qalbigiisii khayrka laga xijaabay waxaa la geliyey maxabat alkhawf jacaylka sheekh cabdiqaadir baa qalbiga loo fariisiiyey wax kala ma haayo cabdiqaadir wuu jeceli falamaa tuwafiya dafanuuhu markuu ninkaasu dhintay ayay aaseen waa duugeen fa jaa'ahu munkar wa nakiir labadii malag baa yimid ee su'aalaha weydiinaya qabriga gudihiisa wa sa'alaahu waxay weydiiyeen man rabbuk wamaa diinuk waman nabiyuk faajaabahumaa wuxuu ugu jawaabay fii kulli su'aalin bicabdulqaadir jiilaani man rabbuka la yidhi bicabdulqaadir jiilaani wamaa diinuka maxaa kuu diina bicabdulqaadir jiilaani waman nabiyuka nebigaaga yaa waay bicabdulqaadir jiilaani fa jaaahum alkhiaab hadal baa iyagii u yimid min arabbi alqadiir ilaahay baa la soo hadlay baa malaa'igtii baa lala soo hadlaya intaysan garaacin yaa munkar wanakiir ina hada alcabdu min alfaasiqiina laakinahu fii maxabati maxbuubi sayidi cabdilqaadir min asaadiqiina munkar wanakiirow faasiqan waxa weey addoonkan faasiqa faasiq weeye laakin jacaylka uu jecel yahay kii anigu aan jeclaa ayuu saadiqiinta uga mid yahay falijlihi jilaani dartiis baan kafartu lahu u cafiyey wa wasactu qabruhu bimaxabatihi qabrigiisiina waan u ballaariyey jacaylka aan uu jecel yahay jilaani dartiisu ku badbaaday ka warrama been amuur maa waxay rumaysan yihiin diin kitaab ugu yaallo wa ninkii iyagoon maqlin qaar badanoo juhalo aan maqlin baa laga yaabaa inay jiraan oo laga yaabo inuu yahay ruuxan suufisaan miyuu qabay aa shiikhaaga soo weydii shiikow tafriixu khaatir kitaabkeenna mi ahaa bogga saddex iyo labaatanaad ma ku taallaa nin qabriga la geeyey oo jiilaani xuskaday oo munkar iyo nakiir ugu jawaabay ju-aal su-aal kastoo la weydiiyaa kuu rabbiya jiilaani yaa maxaa kuu diina islaamki meesha laga rabay uu ka yidhi jiilaani maxaa yaa kuu nebiyan uu yidhi jiilaani oo haddana ilaahay badbaadiyey jacaylka jiilaani dartii meelaha qaar iyagoo cod ahaan usoo duubay buu yaallaa oo weliba ka sii badbadiyeen markay malaa'igtii damcaan inay garaacaan jiilaani baa soo boodee wuxuu ka qabsaday dubbihii ay ku garaaci lahaayeen markaasuu yidhi ninkan hadduusan ilaahay aqoon anuu yaqaanaa anna allaan aqaanaa dacuuhu hala dhaafo jilaaniga munkar wa nakiir amar siiyey way duuban tahay mushrikiintaa duubeen maba qarsadaanba halkaa hortiinana waxaa idinka dhegaysiiyey kii yidhi hadda dhusmareer ka cararay magaciisu muxuu aha maxamuud maxamuud oo nidi maqashiiyo odhanaya uways baa neef geela noolaysiiyey oo weliba yidhi qum biidni aniga idankayga ku istaago neef la qalay oo haraggii laga dhigay oo la kala dhigdhigayo yidhi may haragga saara ka fogaada qum biidnii buu yidhi wuxuu qarsaday maa waa duubay waa ku faanaya wuxuu ka wadaa fadiilada uweys inuu dadka u sheegay maba qarsadaanba marka waxay qarsadaan oo anigu aan soo faahfaagaya maaha waa arrin ay bannaanka la taagan yihiin oo diin u ah oo ay ku doodayaan oo ay difaacanayaan dadka inay qaar ka qariyaan waa laga yaaba ilaa waxaas annaga nagama suurtoodo wahaabiyadii baa nagu been abuuranayso kitaabkan kii nima yahay dheh khalaas munaaqibka meel walbu yaallaa kii nima yahay dheh waxaa ku yaallana munaaqibku waxay ba yidhahdeen hadii la fasiro indhahaad beeli qofkii fasira indhuhu beelaa markaasaa juhaaladii laga qariyey waa isaga xadraynaya wakuntu maa ibraahiima mulqan binaarihi wamaa buradat niiraanu ilaa bidacwatihi nafacana allahu bi war maxaa ilahay kugu anfaca waaba kufri maxaad ku ducaysanba waa kufri waxaad sheegayso ninka qaarkood marka ma yaqaanaan in la baro oo loo cadeeyo oo dadkii naarta laga badbaadiyana ku waaweyn baa hortaagan ma rabaan in loo caddeeyo nin baaba ku khudbeeyo soomo wuxuu la taagan yahay munaaqibkii laga tegaa soomaaliya u burburtay ilahay baan idinku dhaariyey ka warrama soomaaliya kitaab ilahi iyo sunnada nebi maxamed bay ka tagtay markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala burburiyey ma munaaqib laga tegay baa dhibaata noo gaadhay inna lilahi wa inna ilahi raajicuun munaaqib laga tegay waaba shirki laga guuray allow munaaqib baabi ilaahu munaaqib dulle subxaana allah ilaahw kitaabkaaga sare mari ilaahw sunnada nebigaaga sare mari aamin dhaha ilaahw xaqa sare mari ilaahw baatilka dullee allahu akbar jasaakum allahu khayra mid saddexaad baan idiin hayaa marka oo tafriixu lquluub ama khaatira ku taal middaana waad la sii yaabi doontaa midda mid kale waa ka daranta subxaana allah halkan fiiriye marka maalin dhawaataan dhegaysanaya mid culammada ka mida ceelasha jooga oo arrintan sheegaya wuxuu yidhi waxaasay kitaabada ku qorteen kitaabkaasay ku taalla war waxa islaamnimo maaha aabu si qabo u leeyahy wuu garanayaa marka inay jirto laakiin annagu islaamnimo maa mabahana waa kufri mushrikiin weeye waxaanaana diin idii aman leen sida murjiada madaxa u salaaxunooni halkan waxaa la yidhi waxaa weeye waa karaamada sideed me asaalisu arbacuun lix iyo afartanaad fii ictaa'i imra'atan inuu siiye haweenay awlaadan ilmuu siiye yaa bixinaya ilmaha jiilaani baa bixinaya ayaga u qoran haweenaydaasoo lam takun lahaa iyada aanay ahayn maktuubatan fi lowxi lmaxfuud lowxilmaxfuud uguma qornayn wax ilmaha uguma qornayn dhegaysta marka jaaءat imra'ata daata yowmi ilaa xadrati اlkawfi maalin bay timid haweeney meeshii uu joogay sheekh cabdulqaadir annaga kawfu ma naqaane waltamasat min xadratihi ducaa waxay galshay markiiba agtiisa inay ducaysato oo isagoo arkaya ducaysato liyacطiha allahu si alla u siiyo waladan ilmo faraaqaba wuu eegay isagii baa eegaya washaahada waxaa u muuqday lowxulmaxfuud intay ducaysteen su lowxulmaxfuudku eegay lowxulmaxfuudka xaggee yaalla fowqa alcarsh ilaahay rasuulkiisaa yidhi in allaha kataba kitaaban fa huwa cindahu fowqa alcarshi saxiixeynku ku yaalla ilahay agtiisuu yaallaa fowqa alcarshi wallahu fowqa alcarshi cala asamaa subxaanahu wa tacaala lowxulmaxfuudku u eegay bay dheheen falam yara lahaa waladan maktuuban fiihi maba uusan arag wax cunuga u qoranba wuu fiiriyey gabadhaan ducaysanayso ilaahay tuugaysa cunugunuusan u qornayn buuba arkay fasa'ala allahu ilaahay buu u weydiiyey an yucطiha waladayni laba welmasiibu yidhi hal baa oo loo diidinaa laba sii ilaahow fa jaءa nidaau min allah ilaahay xaggiisa waxaa ka yimid nidaa laysa laha waladu maktuubun fii lowxi waxa ugu qoran lowxulmaxfuud ma jiraan wa anta tatlubu laha waladayn adna laba cunug baad u doonaysaa see waa jiilaaniyo ilaahay baa dhahaya say leeyihiin kafaradu adna waxaad leedahay laba cunug baan u rabaa xaggana waxba uguma qorna fasa'ala markaasuu ilaahay wuxuu weydiiyey an yucطiha alaaثata awlaad labaad diidineen baan kaaga dhigay cidda la amraya ma taqaan subxaan allah subxaana aladii laa ilaaha hayrahu walaa rabba siwaah saddex baan kaaga dhigina fa jaa'a nidaa mar labaad ba haddana alla soo hadla aydan midla alawal sidii hore wuxuu yidhi saddex lama heli karo hal xataa uma qornayne fasa'ala an yucطiyahaa arbacata awlaad afaran kaaga dhigu ina lilahi wa ina ilayhi rajiun fajaaa nidaa milu mid kale haddana yimid oo laga cudur daarana fasa'ala haddana wuxuu codsaday an yucطiyaa sittata awlaad lix ilmood in la siiyo sidii oo kale haddana nidaa saabiq baa yimid sidii oo kale haddana wuxuu amray in la siiyo toddoba allah codsi wata jiilaanina waaba ka sii darayaa yaa la amraya labadooda meesha waxaa ugu taal cidda la amraya waa allah subxaana wa tacala haddaad hal ka dhigi weydo laba ka dhigi weydo saddexan kaaga dhigi waa dood afar baan kaaga dhigi waa shan baan kaaga dhigi waa la leeyahy ninkaan hore u maqalo hore ogow haddaadan maanta fahminna waa ku sii fahamsiin doonaa insha allahu tacaala ilaa aan kashuwito kugula gelin ood fahamto mushrik mushrik qabuuri mushrik qabuuri mushrik ilaa marka dambaad ku xadrayso waa ku fahamsiinaynaa haddaad diin rabto haddii kalena walaalahaba dhinac ka raaca si sanaadiqada meelaan ka qayli soo arag maxaa dhibayo haya musrigaa la caddaynaya ka gubanaya marka ayaga ka soo jeesanno walaaladu hadda may u gurmadaan waa la hayaa waa kuwaan god ku jireen may u soo gurmadaan murji'adu haddii aan ka soo jeesanno maraakiistoodaan tegaynaa insha allah allahu akbar maraakiistoodaan dacwada la tegaynaa ayaga markaa hagga badan ha carara weerar maahan waa afka annagu waxa badan ma sidano laakiin ninkii diinaya yaqaano banaanka imow khawaarijta geedaan kudhu dhuumanaysa takfiirka banaanka imow maxaa gaargaxnada ugu dhex dhuumanaysa ninkii xaq hayow banaanka imow waxaan diyaar u nahay haddii aayad iyo xadiid meel ku soxo samicnaa wa atacnaa kama kibirsanin ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga laakiin idinka yeeli maynan qabuuri inaad qabrigiina tuugto jiilaanina tuugto muslimna ahaato xorna ku joogto waxba aan lagaa sheegin ma kaa yeelayno murjiiyo kaa yeeli mayno inaad taaquudkii noo islaamiso qabuurigiina madaxa nooga salaaxdo yucdur biljahli akhuuka filislaama tiraahdo beentaa kaama yeelayno takfiirigii khawaarijka kaa yeeli mayno ummadoo dhan gaalo wa keliga muslima guriga iigu imow intaan ku xaraysnahay isoo raac ani keliya wallahi ma kaa yeelayno war cad soo maa ninkii waxayo banaanka banaanka tawxiid baa waxaa isku aadsanaya aqiida naxwo ma naxwo ma fiqiya naxwo ma aniga jaariya majruurkad ma weydin marka halkan ila fiiriye toddobaan kaaga dhigay markuu yidhi fasa'ala an yucطiya sabcata awlaad fajaءa nidaa yakfi ya kaws yakfi ilaahay baa dhahaya bes bes ku laa taطlb ziyaada ziyaadaha sii dalbin fabihadi اlishaara jaaءat اlbishaara ishaarada markay timid oo alla toddobadii ogolaaday gabadhii bishaaradiiba albishaaratu ilayha biacطaaءi illaahi ilaahay inuu siinayo laha iyada sabcata awlaadi dukuura toddoba cunug oo wiilala yaa alla ku amray toddobada cunug in la siiyo sheekh cabdiqaadir jiilaani ninka saa rumaysan ma muslima mase waa gaal yaa ka shakisan ninka rumaysan ilaahay baan ku amrayaa ilmo jiilaani ku amray inuu ilmo bixiyo ilaahayna soo ogolaaday ninka ka shakisanow aawe kaas waa kaafir inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun munaaqibka waxaa ku taal jahannamo oo dhan dar baan ku dhufan lahaa maxamed dartiisaa u daaya maahan jahannamo oo dhan ba waan haraatin laha iyadoo dhanba carshigaiyo kursiguna gacanteedu ku jira dadka saa u fasaaday ee wax shalay iyo daraa dasho maa kitaabku shalay lama qorin waxaa laga yaabaa aniga adiga inuu naga weyn munaaqibka shalay iyo daraad lama qorin kutub wakti hore la qoray waay laakiin dadku waa dhegalahaayeen waa la indhala'aa markaasay kutub aan noo ahayn culumaa timid xoogaa bay shirkigi ka sheeg sheegeen laakiin nimanka si fiican wax indhaha faraa uga geli waa yaraayeen laakiin boqol soon oo kalaa jiray waxaa jiray sheekh nuur cali colow baa jiray rijaal kaloo muwaxidiino indhaha faraha ka geliso caddaysa inay mushrikiin yihiin waa buuxaan laakiin waxaa ka badan inta qaranayso tira soomaaliyey boqol kiiba boqol muslimiin soomaaliye boqol kiiba boqol muslimiin sunniyiin shaaficiyiin yaa naga fiican annagoo kale lama arko ayay ninkan jiilaani ilmaha ku eh, bixinaya diinta haysta boqol kiiba boqol muslimiin miyuu ku jira maya ma maqan yaha maya waa ilaa ay ka inkireenna waa ku wadayna ay yidhahda annaga kan beri baan kana ninkii inkira inuu beri ka yahay oo ilaahay waxida waxaan isku haysanayba wax kale ma aha degaan ma dhul ma aha ganacsi ma aha beera ma aha awlaad iyo xoog iyo xukun midna ma aha yaa cibaado leh alle keliyaan dhahnay isna wuxuu yidhi alle iyo awliyo meeshaan isku haysana fahma marka asaga ilaahay iyo awliyo yidhi annaguna waxaan yidhi alle keliya waa caqiidadii ay isku haysteen nebi maxamed iyo abujahal iyo idinka hoos bixin abujahal ilaahay ilaahnimo uma diidaneyn inuu caalamka abuuray uma diidaneyn in la caabudo xataa ma diideyn laakiin in keligii la caabuduu diiday wuxuu diidayey in keligii la caabudo laatay xusaa laga tago oo laatay xusaa maxay kuu tari karaan ilaahay isaga shafeeca qaadayaan wasiilo waay maa nacbudu ila layuqaribuna ila allahi zulfa kana waxa weeye ilaahay keliya in la tuuguu diidaya oo maxaa ka rabtaa awliyada wasiilo waayo ah, ilaahay waa loogu dhawaada shafaaco iyo qurbaan baa lagu dalbaa caqiidadii abujahal iyo alislaam lagaaga dhigin haddaad ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysay haddaad ilaahay wejigiisa rabto yaan abujahal diintiisa islaam lagaaga dhigin oo magac kale loo bixiyey magacyaduna waxba maa basharku la baxo camar bin hishaam bin mugiira bin cabdillaahi abujahal magaciisa wa afarta magac balfiiri see u qurux badan yihin camar binu hishaam binu mugiira binu cabdalla makhsuumiyaa la yidhahda abujahl waa ninkan u abtirina isaga iyo ninkan soomaaliga haddaan u abtirin doona yaa qurux badan magacyadooda warfaa geedi colaad culusow aadan weyra iyaa magax fiican abujahl haddii magax qiimo leyd magax waxba maa marka haddii caqiidadii ay mid noqotay hal waday mareen haba bataan murjico ka leexleexanaysa iyaga laftigooda maalinba qaar ba wax ka fahmay maalinba qaar waxaan difaacayna ummadda maaha waxaan miya rumaysay meeqaa tiri wallaahi bilaadaan ka shakisanan khayr allah kusii sheekh laakiin waa kusii fogaatee ba qaar igu yidhaahda waa sax waa caddaysa nimanka laakiin waa kusii fogaatay haddaan caddeeyo mushrikiin ma utaqaana mushrik in lagu fogaada mooye ma in laga fogaadu leey maya waa sii riixaynaa kuwo kalaa weli ku dhegan oo muslim mooday waa ka rajinayna ilaa ay dadku fahmaan wadada xaqa muwaxidiin iyo mushrikiin loo kala baxo dad ilaahay keliya tuuga ilaahay keliya ateeca ilaahay keliya magan gala ilaahay keliya u gowraca ilaah kale aan ogolayn iyo kooda qasanaya wuxuu qasanaya labada wadda waa in la kala maro in laisku dhex jirana niman baa wada kii jiilaani caabudaya waxaan rumaysnaa iyo kii alla keliya caabudaya ina isku dhex jiraan niman baa wada hal cimaamada u wada xiraya makay yeelaynaa hal cimaamada ma u xirnaa akidnaa yaquud madad ya jiilaani iyo laa ilaha ila allah maya wallah laa macbuuda bixaqin ila allahu waxda ila allahu waxda shaaa man shaa wa abaa man abaa nadcuuhum bidalika birifqin si caddayna weliba turidaan ugu caddaynayna caddayntaas waxay keenaysaa nin badan baa ka toobad keenaya mid baa hataa ugu yaraan shakinaya hadduu shakiyo waxbaaraya horaha iga raacan warkeyga ha yeeline bar soo baar soo caqli maaha soo baar ama meelaha lagu doodayo ima oo xaq iyo baatil isuma nina wuxuu leeyahay naxwu ka hadlaya nina laa macbuuda bixaqin ila allahu ka hadlay horaad ka garanaysaa adnaa basiira midkaabaa hore ka fahmaya qofna waa warwareegaya af carabi uu tirinaya midna wuxuu leeya ilahay keliya hala tuuga maxaa u diida meel lagu kala leexda ma leh hadday noo imaan waayaan annaga waxaan rajaynaya muxaadaradan aan qabsan lakiin ballanta ayaa ka baxaya markaas waxaana rajaynayaa ninka akhyaarka maxamed ninka ugu macquulsan waa inuu imaan doonaa rajaynaya isaga iyo xeertiisa kaleba in sha allahu tacaala fayskii labaad ee noqoto biidn illaahi tacaala wajzaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam